isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday ulmadu kagdiye cawiya subahu kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel baa joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h barnaamijkan saaxiibayaal waxaan idinkugu soo gudbanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowra ayaad maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona ururka daalibaan oo haweenka dalkaasi ka mamnuucay inay dibadda waxbarasho u aadaan booliska hindiya waxay xireen in xaaskiisa kaga fooliyey muuqaallo oo youtub-ka ka daawaday laakiin markii dambe dhiigbaxayay buu dhimatay waxaan sidoo kale dahaynaa faransiiska oo gabdhaha muslimiinta ayaa dalkaasi u diidaya inay iskuullada u xirtaan dhar asturaya jirkooda wasiirka arrimaha dibadda libiya wuxuu baajiyay kulan uu la qaadan lahaa dhiggiisa israa'il kadib markii dibadbaxyo looga soo horjeedo kulankaasi ay dhaceen magaalada dadka ugu yar adduunka ay ku nool yihiin ayaad maqli doontaan toban qof oo keliya ayaaba ku nool waana magaalo weyn waxaan sidoo kale dahaynaa banaanbaxayaal dalxiisayaasha tirada badan ka cabanaya oo isugu soo baxay magaalo ku taalla awstraaliya haweeney diyaarad ay ka shaqaynaysay inta bannaanka u baxday baalaheeda mid ka mida ah inta fuushay muuqaal iska duubtay ayaa hadda la ganaaxayaa argentiin mareykanku hay-adiisa hawada sare ee naasa layihahda maxay ka aaminsan yihiin waxaa loo yaqaano suxuunta duusha warbixin gaaraada ah kaga hen ayadana ah, sidoo kale xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha ee dibadda ku saabsan iyo suugaantana barnaamijkeena qaybbay ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keena ma og tahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin saha lama dhex tuuje ma og tahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin saha lama dhex tuuje محمدا كما توقينا وندهين وفو شران شبل ما يسوق عن تويل حدد كما توقينا وندهين وفو شران شبل ما يسوق عن تويل

شمت عذوقا يروح كل عيب حقك ومشيده حقو دالك هدال حقو دالك هدال حقو دالك هدال حقو دالك هدال عند سوق çiler Kalbi kaçın çiler Hakku dalin çiler Hakku dalin çiler Hakku dalin çiler Hakku dalin oogsaday malajo baqsan may sidee joogsaday malajo baqsan may ha ku daalin jeedaal indhe soo ma jiidaan qalbiga jarjeera iyo jamato geed adag oodan ahayn wax kuu jarajabin maysa gacantii yeer ee kale ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahay u naxariistay maxamed axmed kuluc ayaa ku luqeynaya heystan daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinuhu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya shaaraf ciheeda hooyaday hadabidkahaa ku dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadana ku iyo boggana radio kulmiya com idaacadaha wadani xogmaale kala f m ayaa sidoo kale naga dhagaysanaysaan aynu ku bilowna ee eh, hargeysa garaan somalilan guddi gaar ah oo kasoo tala bixinaya ama dhexaadin u ahaa madaxweynaha somalilan iyo xisbiyada mucaaradka dalkaas ayaa ugu dambeyntii soo saaray go-aan la xiriira arrimaha doorashooyinka waxaa la isku raacay in doorashada madaxtinimada la qabto iyadoo weliba somalilan khilaafyo ay ka jiraan waayahan dhexdooda oo weliba ciidamo is-abaabulay oo kasoo horjeeda mudukararsi uu sameeyey madaxweynaha somalilan ciwaayahanba meelo ka mid a ah dhulka somalilan ay ka dagaalamayeen gaar ahaan buurta gacan libaax layidhaahdo go-aankaas oo shalay gelinkii dambe soo baxay ugu dambeyn xisbiyada mucaaradka ayaa soo dhaweeyay hadda oo sheegay inay aqbalayaan go-aankaas soo baxay baraanugeysano gudoomiyaasha labadii xisbi ee mucaaradka ugu waaweyn somalilan ee kale ah u cid iyo wadani oo warbaahinta maanta hargeysa kula hadlay waxaan jecelay maanta shacbiga reer somalilan inaan maanta war farxada u sheegno waxaan jecel lahay inaan id ogeysiino haddaan nahay xusbiga cadaalada iyo daryeelka inaan soo dhoweynay go'aankii shalayto bisha siddeed iyo labaatankeeda ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu iyagana waanu u mahadnaqinaa waxa weeye annaga xusbi ahaan ama mucaarad ahaan wuxuu nagu ahaa kiniin qadaad bun u ahaa laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarkaa laguu qabsado waa laga garbaxabay soomaali jir ah waanu ogolaannay annagoo xaq u lahayn in dowlashadii madaxweynaha ee tooska hee la qabto laba kun iyo kob iyo labaatankii bishii noofembar ayaa haddana maanta go-aan kale soo saaray ee la yidhi uradii siyaasaddii halis xambaariyo waanu ogolaanay waxaanu horeysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaanu wax kasta ka horeysiinayna annagu marna maanu diideen ergooyinka ilaa tii koob iyo soddonka aheed ilaa tii magaranaysa labada guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo guurtiga kii ahayd baacmushariga ee go-aanka maanta shalay tala qaatay ee gudu keentay las keenay ee nasiib darro uu ninkii reerka u weynaa uu tuuray kaasna maalintii waan ogoleen mar kastaba anagu ma ahaen inaan tanaasul rabno ma ahaen inaan doona waxaan jecelnay rabno waxaanu ilaalinayna sharciga iyo distoorka iyo waxaynu qoranay bayaahin maantana arrintani waxa weeye dhowr jeer baanu ka hadalna on nidhi war laba gantaalaha inagu yaala tabarida inaga jara tii aan lahayn naga jara ayaa maanta inaga jara waxaan shacbiga reer soomaaliya soo jeedinaya gudayadooda inay go go'aankaas soo dhoweeyaan go'aankaasi waxa weeye aanka keenay quluubteenu yay kala tagtay in isku soo celiso go-aankani waa go-aan keenay in maanta dhulkeennii gabadh la haysto waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan ha ka waantoobaan inay qofka qaldan qaban waayaan inay wanaaga isfari waayaan waxaynu daawanaynay sanad iyo badh baynu daawanaynay qaladkaa socda oynu ka aamusneen haddaynu maynu aqaan lahaan jirin eh, dhaqankaasi dhaqanka haddaynu soo celino oo qofkayna qaldan meel looga soo wada jeegsan wayno mustaqbalkeenu mugdi buu gelaya waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan naga raali ahaada labiyo soddon sannadood ayaynu dowladnimadeynii soo ceshanay waanu ku soo ceshanay maahan maslaxade xoole iyo dadbay nagaga dhintay xasuuqi nagu dhacay waxaynu ku nooleen rajo iyo nabadgelyo iyo ixtiraam iyo xishood iyo wada oo dastuurkanu sheegay sharcigii ilaahay kumayn socon inagoo calankeena iyo calanka ucuudba laa ilaha illa maxamed rasuulla ku taalo towxiidku ayaynu iska tuurnayo sharci baynu samaysanay kiina waynu jebinay institutioniskii aanu dhisnay wuu burbureen wadatashigii waa la tuuray waar hebel wuu qameeye qabta waa ka toogsanay horta dhibaatooyinkaasaa inagu dhacday shantaas sannadood marka madax la gelisaay waxaan leenahay arrintaa laga leexdo waxaan leeyahay waa inaan taago kasta oo dhulkeeni soo celinaa si dhaqso ah u soo celinaa sharafteeni soo ceshanaa xuduudeyni tagnaa waa inoo yoocada haddii ilaah idhaaho waana tuutaa xidhay qof kastoo reer soomaaliya waxaa loo baahan yahy in tuutaa waxaan leeyahay dhalinyartii buurta kashay cudurkii waa taa la daweeyey cudurkii aad ka fuusheen meesha waa fuusheen oo shacba reer somaaliya iska codsanaya inaad ka garab dagaalantaan ciidanka qaranka geesiyaasha aynu ku noolnahay sharaftan ilaalinayay wixii dhacay jimcihii dhaweytana waxa ka mas-uulah waxba faraha isku fiiqiiqina yaa inaga laisku keendirin waxyaalaha social mediaha saaqidiintu ay ku hadlayaan ka leexda waxaa ka mas-uulah commander in chiefka ciidamada somaliland yaa u madaxa ciidamada maraykanka yaa u madaxa madaxweynaha ayaa ka mas-uulaha maalin ay maalin noqoto noqoto insha allahu tacaalana arrintaa iyo tii markii lagu soo daayey laascaanood ciidanka hubay sida calankiisita ah, maxamed siyaad bare iyadana gudi madax banaan ayaan u diri doonaa oo soo baari doonta wixii waxaas u dhaceen wixii ka mas-uul ahna insha allahu tacala waan la xisaabtami doonaa waa lan heshiiyey doorashaynu damanaynaa dalka daaficiisa baynu maanta horraysiinaynaa insha allahu tacaala intaanu sanadku dhammaanin waa inaan xuduuddeyni tagnaa intii aynu qaadannay nidaamka xisbiyada badan muranka doorashooyinku wuxuu ahaa caqabadii nagu soo noqnoqotay marar badan oo kala duwan balse aynu ku xalliyi jirnay isu tanaasur isafgarad dhexdhexaadid wax isweydiin miiska wadahadalka ugu dambaynna lagaga kici jiray wax lagu heshiis yahay walaalayaal waxaynu wada ognahay in haddii hoggaanka hoggaanku taladiid noqdo tudhaalana yeelan waayo ay keeni karto dildilaac bulsho iyo is-aaminaa darro taasoo qaybin karta midnimada iyo wadajirka ummadda maanta waxaan dareensanahay nugeylka nololeed ee haysta ummaddayda waxaan xogogaal u ahay oan ogsoonahay duruufaha adag oo dhan walba ka cakiran ee ay la luudayaan bulshadaydu damiirkaygu isiin maayo inaan ku taliyo wax uga sii daraya qorigu maanta wuxuu inoo hayaa dhimasho iyo dhaawac hoog iyo halaag dibudhac iyo hantaaqo qoqob iyo kala qaybsanaan nac iyo kala fogaansho ugu dambaynna burbur umadeed oo dhexdeenna noqda tacab khasaare baahsan oo aan laga soo waaqsan karin waxaa naga go-an xisbi ahaan inaanu qaadano door hoggaamineed si aanu ummadda mar kale u rajo gelinno quluubta shacabka ee la dhaawacay sidaa darteed qasdigayga iyo doonistaydu ma aha kursi lagu fadhiisto iyo dal la xukumo oo keliya ee hadafkaygu waa hirgelinta dowladnimo dadkeedu ku ku faanaan oo ilaalisa sharaftooda diintooda iyo karaamadooda hirgelisa garsoor hufan hagaajisa adeegyada aasaasiga ah ku dhaqanta sharciga iyo qawaaniinta aynu dhigannay iyo isku haynta shacbiga reer somalilan oo dhan oo aan u taaganahay xisbiga waddani waxa uu turayaa shacbigiisa isla markaana waxa uu ka taxadirayaa in go uu qaadanayaa noqonin kuwa caawiya ama u seeto dheereeya sharci darrada iyo keligii talisnimada taageerayaasha baaxadda leh ee xisbiga waddani waxaan idiin haynaa qadarin weyn lixejeclo ballaadhan tixgelin culus waxaan ognahay inaad labiiyo tobankii sane ugu dambeeyey aada marxalad kas walba xisbigan aad ku garab istaagteen si uu dalkan u hanto taladiisa ugu sarraysa waxaan ogahay in qaar badan oo idinka mid ah dartay loo dhibaateeyey shaqooyin looga eriyey cadaadis nololeeda saaray xabsi la geliyey la jir u dhaawacmeen qaarna u dhinteen sida kuwii dhintay mudaharaadkii silmiga ahaa ee eebbe naxariistii janatulfardowsaha ka waraabiye koob iyo tobankii august laba kun labaiyo labaatan walaalayaal si aan u dhegaysto taladiinna u weeleeyo rayigiinna waxaan idinku nimid dhammaan gobollada dalka oo kale ah awdal saaxil fog dheer sanaag iyo sool waxaad ii muujiseen bisayl iyo niyad wanaag waxaad ii sheegteen rayigiinna badrheerihiinna oon badhxanayn waxaad tusiteen inaynu isku rayi nahay isku tala nahay wax walbana aynu ka wada soconno waxaan ogahay dareenkiinna hoose waxaan ogahay tabashada aad qabtaan waxaan ogahay waxa aad rabtaan xisbigu wuxuu ururiyey taladiina waxa u qorshaysnay inuu soo saaro go-aan xisbi oo ku salaysan talooyinkii sidii ballanteennu ahayd waxaad se ogtihiin in ergo dhexdhexaadin ahay u timid hoggaanka sare ee xisbiga waddani toddobiyo tobankii bishan august iyagoo ku wargeliyey inay kalsooni ka heleen madaxweynaha somalilan xisbiga wadanina waxay weydiisteen kalsooni si ay dhexdhexaadin u galaan khilaafka siyaasiga ah ee dalka ragaadiyey sida dhaqanka inoo ahaan jirtay xisbigu waxa uu siiyey ergada kalsoonidii ay weydiisteen oo buuxda waxaad ka warqabtaan in xisbigu aqbalay dhammaan ergooyinkii dhexdhexaadinta ahaa ee hore ee dalkan u kacay taariikh ahaan anigu shakhsiyan iyo xisbi ahaan midna kuma suntanin ergadiidnimo ciddii ergada ergadiidnimo maanta ay ku caddaato shacbiga ayaa ka marag furi doona anigoo tixgelinaya in hoggaanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruudahi ku xidhnayn anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga wadani dhammaantii waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergada dhexdhexaadinta waday ee beelweyn taabar damiirkayga noole ayaa ifaraya xitaa haddii ay igu adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslaxadda ummaddayda ku jirto si aan u xaqiijiyo inaanu go'in xadhigga isku haynta shacbiga reer somalilan tanaasulka waxaan u aqaanaa ficilka dadka bisil ee hoggoomiyeyaasha ah sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo uu khuseeyo go'aanka ergadu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni buuxda bixiyeen shacbiga reer somalilan waxaan u sheegayaa inaan talada loo dhiibin ama loo dhaarin dadka oo dhan waxa loo dhaariyey hal madaxweyne oo keliya wixii fashil iyo foolxumo ana ma wada laha dadka oo dhammi ee waxa leh cidda loo dhaariyey maadaama uu xilka hayo muddada uu xilka hayo madaxweyne kasta wixii wanaaga magaceeda isagaa leh lagagamana suugi karo wixii khalad iyo gef ah isagaa dhaliisheeda iyo mas-uuliyaddeeda xisbi ahaan waxaanu ku adkaynaynaa golaha guurtida iyo golaha wakiilada in la dhammaystiro dhammaan qabyooyinka sharci ee doorashooyinka sida ugu dhaqsaha badan sidaasoo kale waxaanu u soo jeedinaynaa dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka inay garab istaagaan go-aanka ergada ee xalka khilaafka doorashooyinka go-aanka ergada waxaanu aragnaa inuu dawo u yahay soono afjarayo khilaafka siyaasiga ahaa ee muddada dheer soo jiitamayey jamhuuriyadda somalilandna gaadhsiiyey marxaladda ay maanta ku sugan tahay iyo inuu yahay badbaado qaran cabdiraxmaan ciro ayuu ahaa dambe faysal cali waraabaa ka horreeyey waa guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee somalilan ka jira waxaay sheegayeen ka hadleen aqbaleen go-aan isxilqaamay oo arrimaha doorashooyinka uu ka gaaray somalilan barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiibiyaal waa kulanka k kenen oo idinkaga imaanaya radio kulmiy barnaamijka kulanka keenan ee dhegeysanaysaan saaxiibiyaal haweeneyda dhashay ama hooyada u ah madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dalka sbain louis rables ayaa sheegtay in ay ka soontay cuntada iyadoo sheegtay inay la kulmayso jawaab celin aysan jeclaysan oo kaga imaanaysay markii wiilkeeda uu dhunkaday mid kamid ah cayaartooyda qaranka gabdhaha ah ee dalka sbain gaar ahaan gabadha kabtanka ahayd ee layirahdo jenny hermanos waxaana ay sheegtay inay tagtay goob kaniisada halkaas ay ku dhawaaqday inay cuntada ka soomayso si ay ugu mudaharaadaan dhaqankaasi ay sheegto inuu ka baxsanyeen bini-aadantinimada ee wiilkeeda ku kacay waxaa warkan qoray wakaaladda wararka sbain ee eva la yidhaahdo haweeneydan oo magaceeda la yidhaahdo angeles bajar ayaa sheegtay inay cunta ka ay socon doonto ilaa xal laga helaya bay tiri kiiskan looga helayo waxaana sheegtay in wax kasta ay uga daran yihiin fadeexadda wiilkeeda soo food saartay ama ku dhacday ninkan rables layihahdo ayaa sabtigii laga ganaaxay waxaa ganaaxay baa laleeyahy xiriirka kubadda cagta ee fifa oo ku dhawaaqday in uu gabar ka tirsan ciyaaryahanada qaranka dalka sbain uu dhunkada iyadoo raalli ahayn markii guushii ama ay qaadeen koobka adduunka dumarka ciyaartii kama dambaysteeda ka dhacday magaalada sydney dalka australia sida laga soo xigtay wakaalada eva haweeneydan baajir layihahdo ee dhashay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dalka sbain waxay sii sheegtay inay ku jirayso kaniisadaas oo ay cuntadana ka soomi doonto magaalo ku taala koonfurta dalka sbain obatari layihahdo ayana kaniisadana ku taallaa waxa waxaa laga weydiiyey eh, kiiska wiilkeeda ku kacay waxaana sheegtay in loo baahan yahay raaligelin deg deg oo ka bixiyo islamarkaana arintan xal laga gaaro warbixinada kale ayaan kusii eegeynay ururka daalibaan ayaa ku dhawaaqay inay dalkaasi ka mamnuuceen gabdhaha ku nool ama haweenka ku nooleen dalka dibadiisa waxbarasho ay u aadaan kadib markii daalibaan ay xireen jaamacadaha dumarku wax ka dhigtaan ee dalkaasi ku yaala rajada keliya ee aan qabi waxay ahayd bay tiri gabar inaan helo deeq waxbarasho taas oo iga caawin doonta bay tiri inaan dibadda wax ku barto natakiya oo labaatan sana jir ah ayaa sidaasi sheegtay go-aankaasna markii dambe ayaa la bedelay magaceeda runta magacaan ma aha oo warbaahintu way bedeshay ururka daalibaan ayaa si adow lala dagaalamaya haweenka dalkaasi oo waxbarashadooda ay kasoo horjeedaan gabadhana taaka magaceeda loo yiraahdo waxa ay sheegaysaa in waxbarashada ay sii weeday inkastaoo ay jirta tiri fursado yar oo jaamacad ay ku heli lahayd dalka dibadiisa ah dabadeed waxaa la siiyey deeq waxbarasho oo ay wax kaga baranaysay jaamacad ku taala dalka isotaga imaaraadka carabta gaar ahaana magaalada dubaay oo ay ka heshay maalqabeynka imaaraadka ee ganacsiga caanka ah ee layihahdo sheekh khaliifa ama sheekh khalaf axmed al xabtuur deeqdaas waxbarasho ee haweenka afghanistan ayaa lagu dhawaaqay bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay kadib markii daalibaan ay haweenka ka mamnuuceen inay jaamacadaha tagaan warbaahinta ayaa sheegtay in boqol haweena oo afghanistaaniyiina ay ku guuleysteen helitaanka deeqdaas waxbarasho qaar kamid a ah ardada afghanistan ee ku nool dalka dibadiisa ayaa horey u aaday dibadda dalkaasi imaaraadka carabta gaar ahaana magaalada dubai saraakiisha daalibaan ayaa markii dambe sheegay inaysan u ogolaneen in ardada haweenka ah in eh, ay dalka dibadiisa ay aadaan oo u safraan waxbarashana aadaan saddex iyo labaatankii julaay gabadhan ayaa sheegtay inay macislaamaysay qeyb ka mid ah ama qoyskeeda iyadoo sheegaysay xilligaasi inay ka baxdo garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul laakiin rajadeeda markiiba way burburtay markii ay saraakiisha daalibaan arkeen tikidhkayga iyo fiisaha ardaynimada ee aan haysto waxay ii sheegeen inaan gabdhaha loo ogolayn inay afghanistan kaga baxaan fiisaha ardayda ayay u sheegtay warbaahinta ataakiya waxa ay kamid ahayd baa ilaa lixdan gabdhood oo laga celiyay garoonka diyaaradaha magaalada kaabuul ee dalka afghanistan sawiro warbaahinta ay hesheen waxay muujinayaan in gabdho kale oo xiran xijaab iyo indhashareer oo taagan goob boorsooyinka laga qaato oo ku taala garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul taalibaan waxa ay mamnuuceen in dumarku ay safraan iyagoo u ogolaanayo kaliya in dibadda ay u dhoofaan marka gabdhahaasi ay la socdaan rag muxrim u ah saddex gabdhood oo lahaa maxram ayaa ku jiray gudaha diyaaradda ayay tiri natakiyo oo la ogolaaday in la fasaxo laakiin inteeni kale waa naloo diiday inaanu dhoofno wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi libiya haweeneyda layrada najla an anmaquush oo lagu dhaleeceeyey kulan ay la yeelatay dhigeeda israel ayaa shaqada laga eriyey sida laga soo xigtay ilo sarsare oo ka tirsan dowladda libiya isagoo u waramayay warbaahinta oo jooga magaalada tripoli malik trina ayaa waxa uu sheegay in ilo ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo la yihahda cabdilxaamid dalbax inuu soo saaray xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda kadib markii horey uga dhawaaqday ama ugu dhawaaqay in baaritaan uu ku sameyn doono kulanka ee la qaaatay wasiirka arrimaha dibadda israel el shohan toddobaadkii lasoo dhaafay kulankaas oo ka dhacay magaalada roma arrintan caro xoog leh ayay keentay baa la leeyahay markii dambe almuqdisho ayaa hadalhaynta ugu badan ka abuurtay dalkaasi libiya taliya maalintii shalay ahayd oo ay ku dhawaaqday in johayn ay is arkeen laakiin markii wixii ka dambeeyay dibadbaxyo waaweyn ayaa dhacay markii ay sheegtay in kulamo kale ay jiraan oo la xiriira xiriir ay la yeelato israael dowladda libiya laamaha amniga gudaha libiya ayaa ka jawaabay arintan waxaana ay beeniyeen wararka sheegaya inay ogolaadeen ama ay fududeeyeen banaanbaxyada dalkaasi ka dhacay iyadoona sidoo kalena markii dambe la sheegay haweeneydan inay wadankaba ka baxday booliiska garoonka diyaaradaha magaalada tripolona waxay sheegeen inaysan ogeyn markii haweeneydan wasiirka ahayd ay garoonka ka dhuufaysay waxaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda ah, wax ku saabsan awoodda weyn ee labada dal ay u leeyihiin xiriirkooda ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda israel oo hadal ka soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda israel isagoo intaasi ku daray inay tahay hindiisihii ugu horreeyey ee diblomaasiyadeed ee labada dal ay yeeshaan marka aan si fiican loogama helin israael isagoo faahfaahsan laakiin falanqeeyaashu waxay sheegayaan in habdhaqanka ra-iisul wasiirka arrimaha dibadda ee israel johan uu ahaa inuu jebiyo dhaqanka diblomaasiyadda carbeed ee xirxiran ee israel kala dhexeeya telefishin labayo toban layidhaahdo oo israel ku yaala ayaa sheegay in kulamadaas ay ahaayeen kuwo guul kusoo dhammaaday laakiin markii dambe waxaa la ogaaday dibadbaxyo ka dhacay waddankaasi dartiis in wasiirkan shaqada looga ereeyey weerar dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha israel dhinaca kale ka geysteen garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee xalab ayaa sababay burbur soo gaaray dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan marka ay degayaan ama ay kacayaan waxaana la sheegay in shaqada garoonkaasi hakadla geliyay sidii ay ku waramayso wakaalada wararku faafisa wadankaasi syria saana la yidhaahdo abaaraha markay ahayd afartii iyo qadar soddon daqiiqa ee xalay ayaa diyaaradaha israel weerar xagga cirka waxay ku qaadeen garoonka xalab iyagoo ka galay jihada badda mediteraneanka ee galbeedka lataakiya waxaana ay beegsadeen gegada diyaaradaha caalamiga ah ee xalab ila wareedyo ayaa sheegay intaasna ku dalayaan in khasaare xoog leh uu soo gaaray dhabaha diyaaradahu ay ku ordaan ee ranweyga loo yaqaano israel dhowr maro ayay sidaanoo kale weeraro uga geysatay dhulka syriya oo weliba duuqaymay ka geysatay garoonkan afeen u hadlay ciidamada israel ayaa isna oanta warbaahinta u sheegay in uu ka gaabsanayo in wararkan uu aada uga hadlo in ka badan muddo labayo toban sana ah dagaal sokeeye oo ka socday dalka suuriya israel waxay bilowday boqolaal weerar oo xagga cirka ah oo ay ku qaaday dhulkeeda iyadoo ugu horeysay baa layidhi beegsiga ciidamada iiraan ee taageeraya dowladda syriya iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xisbullah ee lubnaan ka aasaasan ah, oo sidoo kale furimaha suuriya jooga suleymaan khaliil oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda gaadiidka syriya ayaa waxa uu sheegay in burburka soo gaaray dabaha diyaaraduhu ay ku ordaan ee garoonka diyaaradda xaleb uu keentay in garoonka shaqadiisa lajoogo la joojiyo kooxaha dayactirka ayaa maanta bilaabi doona shaqada dayactirka si ay u soo celiyaan garoonkan uu shaqadiisana uu bilaabi lahaa qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka kulanka keenin ayaadna dhegaysanaysaan aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aabo hilaaceehedhe oobaan xariireen qodiyo hilaaceehedhe kuhatay sidaan ahay ma lagu hayahaye ku hatay sidaan ahay ma lagu hayahaye waa laga hufiyey heedhe hiddihiisu leeqaay qalooc laga hufiyey heedhe mudan hoosu oy hore may ogeyde mudan hoosu oy hore may ogeyde yaa salaamadan hoose ooye horey mayo ogeyd iyo hadalba martii haaxyare kala lays dhaafsaday codadka macaan fanaaniinta bashiir xadi iyo hibanuura ayaa ku luuqeynayay hombaro barnaamijkeena kulanka keenan ayay qayb ka tahay heese kale noo soo socda oo aada maqli doontaan haddii alla idmo si koobanse haddii aan u dulmarno warbixinada kale warbixinta caalamku ay sida gaarka u hadlayaan dowladda faransiiska ayaa waxay mamnuucaysaa haweenka muslimiinta ee waddankaasi ku nool ee gabdhaha ah ee iskuullada aadaha inay cabaayadaha ay ku tagaan iskuulada gaar ahaan weliba dharka jirkooda maxaato asturaya arrintan waxaa markii dambe aada uga carooday ururka muslimiinta dalkaasi faransiiska oo sheegay inay joojin doonaan waxbarashada dalkaasi warkan waxaa lagu sheegay warbaahinta dowladda wasaaradda waxbarashada dalkaasi faransiiska ayaana soo saartay in dowladda iskuulada leedahay aan lagu tegi karin ama gabdhahaasi ku tegi karin muslimiinta dhar jirkooda asturaya haweenay haweeney toddobylabaatan sana jir ahayd oo ku nooleed gobolka tamilnadu layidhaahdo ee gobolka tamilnad dalka hindiya ayaa ku geeriyootay intii lagu guda jiray xilligeedii foosha sababtoo ah dhigbaxayba u dhimanta baa laleeyahay u daran gabadhan isbitaal maysa aaday markii fooshu qabatay ninkeeda ayaa isku dayay inuu guriga kaga umuliyo isagoo daawanaya bartii youtube-ka ninkan wax aqoon caafimaada muusan lahayn youtube-ku wuxuu geliyey sidee xaas ama qof haweeney loo umuliyaa kadibna casharadii ayuu raacay intuu intaa ku guda jiray ayaa gabadhiina dhigbaxu dhimatay baa laleeyahay farsamadaas ayuu isku dayay inuu ku umilay ninkaa aad buu ahaa baa layiri nin badan cunug yaraa ee uurka ku jirana ay foolanaysana waa uu dhintay saraakiisha caafimaadka ayaa markii dambe arrintan ogaaday ninkan hadda waa la xiray oo su-aale ayay boolisku weydiinayaan magaalo ku taala jasiiradda layirahdo georgia oo ka tirsan falkalankana oo layihahdo king edward point waxaa loo aqoonsaday inay tahay meesha adduunyada ugu dadka yar magaaladan oo qabow daran uu ka jiro waxaa la sheegay inayba ku nool yihiin toban qof waagii hore waxaa la sheegay ama bishii lasoo dhaafay in labaatan ilaa afartan qof ay ku noolaayeen laakiin intii kale dhan waa ka tageen qabowga jira dartiis oo gaari baa laleeyahay meesha ugu hooseysa markan saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa ina xasuusinaysa maxadsanid burhaan waa isniin taariikhduna waa sideed iyo labaatanka bisha agosto sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol afartan iyo koowaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labaatan iyo afar cisho haddii la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii madaxweynihii xilligaasi ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxa uu kaga dhawaaqay golo wasiiro oo ka koobnaa afar labaatan wasiir iyo afar labaatan wasiir ku-xigeenno maantaoo kale sannaddii labada kun sideed sideediyo tobankii ciidamada midowda afrika ee admis ee horey loo oran jiray amisom ayaa ka baxay garoonka ciyaaraha ee istaadiyo muqdisho oo sidoo kalena loo yaqaano isbartiibo kadib muddo toddoba sano ah oo ay deganaayeen ciidamada admis maantaoo kale sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa diidmo uga codeeyey qaraar ay kenya ku doonaysay in kooxda al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afar tobankii ciidamadii badda ee ingiriiska ayaa quusiyey saddex markab oo nuuca dagaalka ah oo laga lahaa jarmalka waxaana ku geeriyooday siddeed boqol oo qof xilligaasina waxaa socday dagaalkii koowaad ee adduunka maanta kale sanadkii kun sagaal boqol lix tobankii dowladdii waagaasi ee talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa dowladdii kale ee jarmalka maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol afartan saddexdii dowladda denmark ayaa ku dhawaaqday shaqo joojin caalami ah oo ka dhan ahayd gumaystihii naasiga maanta kale sanadkii kun sagaal boqol afar afartankii ciidamo jarmal ahaa oo ku sugnaa dalka faransiiska ayaa isku dhiibay dowladdii isbahaysiga ugu dambayntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii dowladdii xilligaasi ee ciraaq ayaa ku duushay dalka kuweyt guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul way mahadsantahay qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay bay dib noo xasuusinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteennii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay halka saxanka iyagu tiigsado tegayo gediga tubtaan maanta marinayno tubtan raacnay tuubiyaha aan qaadnay taariikh hor loo tamar gashay noqotay warbashiira waxaad ka tagta tilaabadaan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhiici doontaa taasina isweydiin leh war madaxweyne xasan sheekh hadduu tallaabo ka qaadayo tafaha dadka ku dheggan waa u jeediyaa kala dambayne haddaanay jirina shaqadu ma socon karto cadowna lagama adkaan karo haddii wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga kii gardaran tallaabaha ka qaado war anugu waxaan aaminsanahay dulqaadka madaxweyne xasan inuu wax badan hadlaynayo sabarka obaddimaylerey saadaa foofkureebe warbow taliyii hore ciidanka iyo wasiir gaashaandhigga khilaaf baa udhexaeyey taliyaha hadda iyo wasiir gaashaandhigana khilaaf baa udhexaya marka hadda madaxweynuhu inuu dhaashito maxaa diidahaya safarki iska edkooyo iskuguurkoonhayna alaabtiwa walboobe oo leeri war kalamaanay war ma haysiine wasiirka gaashaandhigga waa nin dhallinyarahoo firfircoon soshal midiyana caanu ka yaho abdhaydu ka dhigaa tigtokna haddee waa lagu yaqaan mar kastuu xeryaha ciidanka booqdana muuqaalo kale kacsan oo daron isaga soo duubaa marka taliyaha xoogga inuu yidhahdo lama duubi karo xeryaha ciidamada inuu ka daran yahay taliyahaasoo idinma caddaynayso walloweyne amnigii dalka eh. ma falaawils baa nigala qaalisanaaday warbogaashaandhig ciyaarta baa ka daysaan langrafadaayo ruuhaaye eh. iyonay langraahoy sida leeye eh. rugdomaamislagaadase war taliyaa ciidanka xooga markii la qabta ceelbuur hadalkiisa waa la diiday in laga daayo warbaahinta dowladda dadkuna waxay leeyihiin wasiir jaamac iyo wasiir alcadaalaha heshiisa tallaabada aan qaadayno ninkii turunture maagan baatida ku dhici doontaa taasina isweydiinle warkalamaaney nin qabiirahoo ku xeelan arrimaha dagaalka iyo siyaasadda ayaa xaaladaha dalka uu marayo iyo hagardaamooyinka jira laga waraystay waxa uu yidhi dhibaatada dhan halka ay ka jirto anigaa maanta sheegayee ha layga dhegaysto dhibka ugu weyn wuxuu ka bilowdaahuu yidhi gabdha aanan la qabin oo facebuuka ku soo qoranaya magacyo ay ka mid yihiin zawjatu axmed shiikha xaaskiisa nin cadnaagtiisa taajirka marwadiisa wiilka jiimka afadiisa waxaase lugooyo ou yidhi kuwa aad u inay ruusha ka imaadeen oo magacyadooda raacya xarfahan la fahmaynin sida sacduush nasruush xaliimuush salmuush xamduush ayaaniita ikraaniita munita iyo waxyaabo la mid ah dagaalkuse wuxuu ka dhaqaaqilaayo ou yidhi kuwa faan aan loo joogin la jooga oo ku soo qorta magacyo ay ka mid yihiin faceed karoon quruxsan sida hooyadeed edabsan sida hooyadeed quruxlayda xaafadda yaraanta guriga lajeceleey suuralayda guriga shaxshaxlayda xaafadda iyo waxyaabo la mid ah waxaase hagardaamada ugu weyn oo ciidamadu ka dhaqaaq dhaqaaqila inaa ka jirtaa uu yidhi kuwa ayagoon wax baranin ku soo qoranaya doctores heblaayo injineer heblo misis heblaayo boqoradda reer hebel iyo magacyo la mid ah argagixisadana waxaa laga dhaqaajinlaayo uu yidhi gabdhaha ku soo qorta yarta cad yarta dheer yarta dhuuban yarta buuran ina hebel bintu cumar atariishada xaafadda dhuuba dhex yar gabadha cidda carabta gabadha deriska gabadha cajiinka gabadha cidda caanaha waddankoo dhanna waxaa lugooye ku hayuu yidhi kuwa magacyada cabsidaa soo qaata sida xaaxuu zuuzuu juujuu kuukuu jamuu suunaari najuu camuu iyo magacyo la mid ah midnimadana waxaa hortaaganuu yidhi gabdhaha ku soo qoranaya asal dhalad aragsan ilwaad qurux yaraanta reer hebel tii yareedee caqliga badnayd tii yareedee waalnayd geenya dumar geenyada madow geenyada cas geenyada gaaban geenyada dhuuban xidigta xaafadda xidigta xaawataako xidigta galmudug xidigta xamar xidigta reer hebel iyo iyo waxyaaba la ah waxaana ugu dambayn inta lacab laga qaadana muu yidhi si ah kuwa ku soo qorta inta waalan walaashood inta wareegta kaabahood inta xanuunsan eeddadood inta wareersan hooyadood iyo waxyaabo la mid ah dalkana intay joogaan dadka argagixisada kaalmeeya waxba lagama qaban karou yidhi war dagaalkaasu kaanoogayn maaha mar tigtoguu ka dhex socdaa maamulkii dalka gormaa dumarka lagu wareejiyey war dowladda dhanaa iskugu tagta social mediya maantoo kalena madaxaa na furan annaga yaa madaxaana furan war ciidanka laga gaadho tilaabadaan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh warwallaweynaya arrinkii somalilan ah! maanta meel fiican buu marayaa waraysi u dambaysay somalilan qaaddo waxay ahayd waa laytaage laytaage waar waannu isqur'aan saarnay inaan dhegayso gudi loo saaray khilaafka inay xaliyaan waxay go'aamiyeen saddexdii xusbi inay doorashada madaxweynaha u tartamaan marba sagaalkii muuse la ordayay hadii laga tala baxay dee arrinka somalilan waa iska xalismaysaa bow hadde nacabku derbiyada ha jiiro maxaa ohan weydeen wareerasaanadna waxaa u daaran libaax soo galay dega wuraa aryadhaha warkiinna anigu ma aqaano somalilan waxaa la yidhi eh. xisbiyadu waa aqbaleen go'aanka gudiga muuse haddana inuu aqbalow ku qasban yahaa la yidhi sababtoo ah tale ou maanta wax ku diida fara ku mahaayay dhaheen war maa la wadaahe mugga cabdullow hadday fartaan doonaan qoraasow ma dhihi karo aryaadhaha talaantaabiyo xeeley turuqyaaxoo ku toosime talantab iyo xeeleyn turuqyaaxoo ku toosime war shirkii madasha wadatashiga qaranka markii la soo xidhayay axmed madoobe wuxuu yidhi war reer dhuusmareeb lacag kuma yidha hoteelha dhistaan miyuu yidhi warwarkaa iga dhex gelin dagaalka daacad lagama wadaa huu yidhi runtana iskumaannaan sheegin buu yidhi beelaha reer galmudug hubkay soo bandhigeenna dagaalka kama qayb qaybgelin buu yidhi yaa been la isku sheegin talayfanaa jira dadka laga soo wacaye waar walla weynayn khawaariij cadow ka daran ma jireen ma iska celisaan warbow madaxweyne anigu waxaan dhihi lahaa kuwaad hawshow idmanay habdhaqankay wax wadaan inay ku habboon yihiin madaxweyne hubi hareeraha daybal hoos wax u eg saadoo fadheetay afar qofood kii waaye lankoo madaar jeefadee walleeri yaayaa loo sheegaa mugga saca lama keliyood leh warwar ma haysiina indiya nin masayrow ah aa xaaskiisa foolatay kadibna wuxuu diiday inuu dhakhtar geeyo isagoo ka baqaya in nin kale umuliyo anigaana ku umulinayo uu yidhi yutubkana ka fiirsanayaa uu yidhi sida dumarka loo umuliyo hadde siduu marna yutubkuu fiirsanaya marna gabadha umuli isu lahay xaaskii canugii dhalaysayba waa isla dhinteen asagiina hadda maxkamadu u saaran yahay marka damackatiir iyo mudfi dariiqay wax kasta noqdeen waxayna tusaale u tahay qofka shaqo uusan aqo aqoon haddii loo diro hoog iyo ba inay tahay wax ka yimaadaa tallaabadan qaadayno ninkii turunture maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin le waaryaara walloweyne tallaabadana qaadaysaan ma somalilan ba ku soo socotaan warba somalilan ma tallaaba u hartay aryaadhaha war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh waxa uu la hadlay dhallinyarada iyo waayeellada shabaabka ee cabdulla waayeel shabaab daa war al-shabaab baa lagu yidhi war khawaariijta ma waayeel baa ku jira aryadhaha warkaan ha dhex gelina shabaab odayaal iyo carruurba waa leeyihiin dhallinyarada madaxweynuhu wuxuu ku yidhi maandheesko mustaqbalkiinna heesaga falaadina ka imaada waayeelladana wuxuu ku yidhi adeeryaalow qaarkiin inuu xanuunsan yaho jiran yahay xataa waa ognahay qaarna waa tabar dhigeenoo maba soco karaanoo warkiinna waa haynaa haddii qaatumadiinnu qayr ha noqotee xilligaad cibaadaysa laheedeenaa la joogaahe dowladiinna u imaado isu soo dhiiba waa idin cafihaynaahe ulbow madaxweynuhu shabaab buu ducayey aryaa bashiiroo maalmihii wacnaay waa soo socda anuu yidhi madaxweynuhu war cabdulla warmahay sidii madaxweynaha waxaa la yidhi degmooyinkii la qabtay oo booqasho ku tegayaa uu ka hormarayana lama oga askartana wuu xog waraysanayaabaa la yidhi wixii dhacay cidda ka dambaysa iyo meeshay waxsi ka yihiinna wuu ogaanayaaha la yidhi warintee hadduu ogaado tallaabo ma qaadaya bow xasana dulqaad baa wax ka hadlaynahaya nimcayo sareediyo saadaashiinu waa gulmayri ma yidhi aryaadhaha samigay waxa uu hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaraan wax hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaraan tallaabada aan qaadayno ninkii turanturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh yadheegi jari waa tahay xubintii kalemana dhegeysateen barnaamijkana iyada u dambeysa un mahadnaqayaa saaxiibada barnamijka kala qayb qaatay tabin diyaarina farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba waxaan kaga tegayaa mid ka mid kamida ah heesaha ay ku luqeeyeen aweys khamiis iyo ilaah maxariistay faadumo qaasin firashka jannada heestan la yihahda ama firashinaad nabadgelyo tahayo fahma laheene oo meel aan ku fiidsahayo waaye anoo fikiraayo fahma laheene oo meel aan ku fiidsahayo waaye adiga faraxaanigu abuurte adiga faraxaanigu abuurte

faqiirnimo ii fikir waa ku daadma firaashka jannaan firaashka jannaan kuugu faataxeeye anna waa ku soo fiirsa waaye fiidaa فكر وكدحدنا فراشك جنان فراشك جنان كوغو فاتحي فقيرني ماي فقيرني ماي فكر وكدحد oo fadhiyo layga faane fallaaxa iyo facshir adduunye anoo fadhiyo layga faane faradii furtaye fuulsameeye faradii furtaye fuulsameeye

biashka janaan ugu faataxeeye janaan firaashka janaankuugu faatixeadna firaashka janaan firaashka janaankuugu faatixee firaashka jannaan firaashka jannaan kuugu faatihee